بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب العالمين ما جلنا ما نصينا فضلك لطيف رب يسر وتعصر وعين يا كريم الحكاية الثالثة عشر حكاية ثمن إفتحات عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رضي الله تعالى عنه حقيس وحالك وري قال سير كنت في مركب مركب فولي فطرحتنا الريح waxaynoo tuurtay daweesha ilaa jaziratin jaziro meel jazira waidan fiiha rajulu yacbudu sanaman jaziradii waxaa fiigeedi ahaaday nin oo sanam caabudaayo faqulnaa lahu waxaan odhaani yaa rajulu man tacbud ninya maxaad caabudaa faomaa ila sanam cas no miraari sanamki iscaabudaay taas noo tilmaamay faqulnaa la waxaan u dhahna ina ilaahaka hada masnuucun ilaah hada kana aad sheegaysa ko oo la sameey le waaye wacindanaa man yasnacu milahu anaga waxaan aan haynaha nin oo mitilkiisa isrubi karo ma hada biilah ma hada biilaahin yucbad kanati ilaah la caabudo maa markaas dhahay ninki fa antum man tacbuduna idinka yaad caawudeysiin kulnaa waxaan dhahnay sheekh cabdilwaahid hadlooya nacbudu aladi fi samaai carshuhu macbuudkii samada carshigiisi ahaaday aan caabudeynahaa wafi lardi badshu oo dhulkana ahaaday hawashadiisii wafi lacyaai walamwaatine dadka nool iyo dadka dhintibe xugunkiisi fiigoodii ahaaday taqadasad wa waa waanazahnaanta waanazahnaatay asmaahu magacyadiisi ilaahey wajalad waa weynaaday cadamatuhu weynaantiis iyo kibriyaahu kibri kibriyaahu weynaantiis le qaala ma ma aclamakum bihada maxaani ogeysi naas ilaahaasi caabudeysi jiro qulnaa waxaa dhahni wajaha ilayna hada lmalik <clears throat> ilaah oo boof e waxaas noo soo jee aas noo soo diray rasuula karima rasuul suuban waakbaranaa bidalik usaa noo sheegay ilah hagis usaa noo kabray usaa noo sheegay ilaahay manjiro a ogeysiyey qaala famaa facala rasuul maxuu sameeyey rasuulkaas nii soo diray qulnaa waxaan dhahay lamaa addaa ilayna risaala markiis risaalada <coughs> asna soo gaarsiye adeegii ilaa usoo dhiibay asna soo gaarsiye qabadahu lmaliku ilay boqorkiyaa qablooday xaggiisaas u qablooday wakhtaara lahu maa ladayhi waxaas u doortay wixii oo agtiisi ahaaday qaala fahal taraka cindakum min calaama wax calaama agtiina manigu tagay qulnaa nacam ha waana u tagay taraka cindana kitaab almaliki ilaahay boqorka ahay kitaabkiisias noogu tagay maala waxaa siri faaruni kitaab almaliki boqorka kitaabkiisa itusa fainahu yanbagi waxaa oolay an takuna kutub lmuluki xisaanan boqorada kutubadooda inay orhoonaadaan ayaa owla eh ayaa haboon macnaa faataynaah bilmusxafi musxafki qur'aanka aya la nimad faqaala waasiri ma acrafu hada ma acrifu hada an kama afaan calayhi suuratan an uakrini falam yazal yabki maka zuulin ashoohaayo xataa khatamna suura suuradii ilaa an ka khatino qaala caas dhahay yanbagi waa waxaa ola lisaaxibi hada lkalaam ninka kalaamkan usaaxiba an laa yusa ila caasinin hadalkii oo smaqli oo suuradii macnahi oo shamlisatay aa tasirisi hadalkaanay kasoo dhawaaqjisay waxaas dhahay waxaa o le ninka oo kalaa kalaamkan ilaaha oo kalaamkan iskale oo laa yusa an laa yusa in la caasimin uma aslama waa islaamay xasuna islaamu islaamnimadiisi waa wanaagsanaadi calamnaahu sharaa'ica diin diinta shareeciyaalkiisiyaan barnay wasuura min alqur'aan suurayaal oo qur'aanka kamid ahaan barnay falama kana lailu markii cawadii la gaari salayna alcishaaa cishe aan dukanay waakadnaa madaajicana waa jifan waa seexanay faqaala waxaa siri yaa qoom qoomkeeya hada ilaahi aladi dalaltumuuni alayha calayhi ilaa aan itusiseen idaa julna lail haddii cawdii mugdi os mugdiya walaa inaalu muurdaayo faacjabanaa kalaamu hadalkiis waana waana yaabjiliyay waa la dhacni hadalkiis lamaa cazamnaa cala linsiraafi canhu inaa xaggiis ka gadoono markiin goobsanay qaala waxaas dhahay kudunii macakum wataa faakadnaa waa soo wadnay falama kadimnaa cubaadaan meel iraa markiin soo galnay qultu waxaan u dhahay liasxaabi haadaa qariibu cahdin bilislaam nin islaamnimada ku wakti dhow waayo ninkaan fajamacna lahu daraahima keesaan waa ruurini waa siinay waqaalu caasile maa haadaa ka maxaa waay qulnaa daraahima tunfiquhaa dirhamyaal o aadna fadhaysa heesid waay hadaad ubahatid faqaala caasile laa ilaaha ila allah dalaltumunii calaa ariiqin lam tuslikuha waxaa itusteen asdaa jid oo idinka be ad qaadin aada itusteen waxaas dhahay ana kuntu fi jaziratin ani waxaan joogi as dhahay jaziro acbudu sanama min duni ilaahay kasokodiisi waxaa caawudaayey sanam falam yudayicnii sanamka ma idayicinin as waana wa ana laa acrifu anoo kaseenin ma idayicin a manaha falam yudayani ilaahay mi idayicin nas ana la arif ano kaseni ilaahay mi idayicin nas sana ana caawidaay ano kaseni ma idayicin fakayfa yudayicni waana acrifhu fakayfa yudayicin ana hada sas idaycihaa waana acrifu ano kasaayo nas ilaahay yahay sas idayihaa kana bacda halaaثati ayaamin sadax kafari kabacdi akila gaari kiila li inahu fi lmowt ninkaan dhimashas kusugan yahay sakraad waayo tacbaan waay ali tahay faataytuhu waa imid fakultu lo waanu iri alaka min xaajatin uso sakraad aanu imid xaaja ma leedahay dham ma leedahay qaala waxaasnahay qadaa xawaaiji xawaaijteeda waxaa ii guday man jaa bikum ila ljazira macbuudkii jazirada keenay qal cabdاlwaid saas tahay وakalabadni aynaaya fanibtu cindu lamadeesin ba iga gaalib naqdeen waa hurday fara-aytu rawdatan kadraa beer cagaaran aan arkay riwaayo waay fiiha qubatun oo quba ku yaal fiiha quba sariiruna ahaaday qubada fiigeedi sariira ahaaday wacala sariiri jaalitun xasna gawar aad qorxoona sariirta jiiftaa lam afushaa lam yura ahsana minha oo la arkin wax ka wanaag badan way taqul waxay dhaheen bilaahi ilaa ma cajaltum bihi ilaya ilaahani udhaaliye ninkaan isoo dadisiino faqad ishtada shawqi ilayhi hilowga n qawa waa darsaday fastayqadtu waan soo kacay saydi cabdilwaahid faidan bihi qad faaraqa alxayaata waxaan la kulmayasnaa ninkii oo xayaatadii ka tagay be oo dhintay raximah llahu tacaala fagasaltuhu waa dhakay wakafantuhu waa kafini wawaaraytuhu waa duugay falama kana le marki cawadi la gaari ra-aytu fi manaami tilka rawda beertiyaan arki asnaa manaamtaan ku arki wafiha tilka lquba ku taala qubadii wafi lqubi dalika sariir sariirkiya yaala wacala sariir tilka ljaari jaarigii aafusha wahuwa ilaa janabima ceeras ku fadhiyaa yaqra' hadi laayas akrihooya walmalaaikatu yadkuluuna calayhim waa usoo galaayan ahluljanaa min kuli baabina usoo galaayan waxay leeyahan salaamu calaykum bima sabartum waxaad soo wateen addunya intaad joogtihiin ilaahay nabad nabadgeli korkiya allah yeelo unicma uqbadaad janada cayriteeda anicma le idaa unicma leh daad daadta oo waaritiinaas walaa janada radia allahu canhu xikaayada intaasay ku dhamaatay haddana xikaaya kale aan ahgeleynaa xikaayade waxawaaye alraabic cashartay tami afaraad waxaa laga wariyay can الsheikh abi cabdillah alqurashi radi allahu tacaala saydi cabdllah abi cabdillahi alqurashi ninkan tarjumadiis di oo aan kitaabna waxawaaye alyiri wuxuu ahaa alwaliy الzahid nin weli oo zahiras ahay alqudwas ahay dayashaas ahay rabani waay caalim ilahay loo nisbehayaas ahay rabigiis loo nisbehaaya abu cabdillah magaciis waxa waaye oo abu cabdillah maxamed bin axmed bin ibrahim ala hadda usigi sheekh kunyadiis la sheegay lakin abu cabdillah waayo kunyadiis muhamed isimkiis waay bin axmed bin ibrahim alqurashi alhashimi alandalisi dhulka andalisia asu dhashay tuwafiya kamsa miya wa tisciin hijriya ala oobsaday kamsa miya wa tisciin hijriya sagaal boqol sana magaarayo kana da karamaatin waahwaal nin karaama usaaxib aas ahay axwaal usaaxib aas ahay saxibahu jamaacatu min asaalixiin waxaa ula saaxibeyn jameeco oo saalixiinta kamid awliyada kawaaweyn kamid a ula saaxibeyn walakana lahu jalaala cajiiba weynaan yaab laas lahay shuhra iyo ah, aan nin caan ahna wa ahay aqaama mudatan bimisra as joogay muddado uma sakana alqudsa qudus as askumay wabihaa tuwafiya qudusaa lu oorsaday aqwaalyaalka as dhahay hadii waxaan ka qaadano waxaa kamid eh man gadiba minhu waliyun ninkii oo kaxanaayo nin weli ah eh, oo xumeeyo oo kaxanaago nin weli kaxanaago duriba fi qalbihi bisahmin masmuumin qalbiga waxaa looga garaaca lahay salaad oo sumaysa walam yamud mana dhimahaayo ninkaas xataa tafsuda caqiidatuhu ilaa caqiidadiis ay ay fasaado fayamuutu markaas waxaa isku dhimahaa alaa akasi xaalin xaalki xuna isku dhimaa ninkaas saas isaga dhahayaa kamid ah hadda xikaayadiisi aan usoo naqano qaala waxaa siri saydi abu cabdillaahi alqurashi kuntu cinda sheekh abi isxaaq ibrahim bin dariif nin la dhehi jira agtiisaan joogay faataa ilayhi insaanun insaanaa u yimid fasa'alo waa su-aali hal yajuuzu ma banaan yahay lilinsaani an yacqida inuu ku gunado calaa nafsihi cuqdatan gunad inaas ku gunado nafsigiis waa asku laazimiyo macnaha laa yaqulha osfureynin gunadaas ilaa binail madluf biyadi usiga usiga asgaar mooyaane mabanaan yahay saas saa insaa hadidi sameynin saan le ahaa u banaan yahay ala faqaala lahu nacam ha waa banaan yahay wastadalla waxaas udaliishti waxaas udaliishi bixadiidi abulubaba alansaariyi abulubabat alansaariyi radia allahu canhu fi qisati bani qurayda qisadoodi figeedi ahaaday taas daliishti aad ahay xadiidkaas xadiidka asaga bilaawgiisi ma sheegin aakhirka e, laska sheegay qawliyas daliish ma aska e leeyahay aakhirkiisa sala sl ama inahu law inahu law atani aakhirka xadiidka laska kensay maadaama usiga ninka sheekh musanifka xadiidkan qaar kamid as ula yimid yani waa munaasibas uyahay inaan iska dhamaystirno bidaayadiis aan kasoo bilaabno xadiidka sidii meas uu daliishahay wixii macnihiis asyaaya si fiican u daragtiin ninkaas sheekaas daliishti waxawaayo bidaayadiis bani qureyda dhahay nabigaay kusoo direen adeeg waxay dhaheen abulubaba nin la bin cabdilmundir noo soo dir reer bani camar bin cof walaalkoodias ahay ninkaas noosoo dir abulubaba la dhihi jiray igana waxay ahaayeen bani qureyda oos qabiilka laleeyahay ayla ay la ul saarnaayeen waxay uweydiisteen waxaas dhaheen amarkaayan ula tashihinaa nabigaay udhahaayaan bani qureyda ada yahuud waay marka rasul rasuulka sal ly slam waa u diray markii arkeen waxaa usoo kaceen dhahay raggii naagihii ilmihii waa ooye wijigiisa ooye wasta waa alo alo kuman waa calool huri waa waa ujilci waa qalbigiisa ujilci waxay dhaheen ya abaalibaba ataraa mare manoora'iyeysaa nanzila calaa xukmi muhamadin muhamed xukunkiisa inaan kusoo degno manoora'iyeysaa qaala nacam waashaara biyadi ilaa halkii inahu dabx waay xukunka asniwada muhamed inaan goor gooroco waay gacanta as tilmaamino isaabada ninkaasi loosoo diri mu oo fihooyo markaasi waa tilmaami kaso waa ka dhaxsaday al abul baabak wallahi asdhaay maa zaala tadamaya min makanihima lamadi lug neehoodi makasulin asdhaay hataa caraftu ani kuntu lah warasuula ilaa an kakasho inaa ilaahayna aan khayaani rasuulkiisna aan khayaano sala allahu aleyh wasalama markaasu islaamyasa inaan khayaani isu diray asaalada si ligusoo diray aanaan ku gudanin uma indalaqa abul baaba waan soo baxay wejigiisaas usoo baay hortiisaas usoo baxay uma indalqa abulubaba calaa wajhi nabigana man u imaanin sala allahu alayhi wasalama marka masaajidkiiyas isku xigay tiir oo tiir horka masaajidka aas isku xirxirayy waxaas dhahay ani tiirkaani maka zuulayy taanle waxnaa qaalo hata laa abrahu makani hada meha makisku xeri xataa yatuuba allahu calaya ilaas ilaahay toobadey as aqbalo mima sanactu uxisu bi wacaahad allah waas ilaahay u balan qaadi anlaa a a ilaahayna waxa u balan qaadaa anlaa ataa bani qureyda inaan aadin mar kale abadan walaa araa fi beledin walaa uraa waxaan balan qaadi oo kale ilaahay balan lagali inaan igu arkin beled oo ilaahay aan ku khayaani rasuulkiisa aan khayaani weligeey marka saasa ahay markaas nabiga waxaas dhahay aakirka hadalka askeensed waaway markaas dhahay ala nabiga markiis makli ama inahu horta markii nabiga kabarka asgaari faa subi oo <clears throat> aragtidiisas rawish waana soo dahay ninkani markaanas dhahay ama inahu waa loo shayno subi ama inahu as dhahay inas xxria aloo shayno nabiga waxaas dhahay ama inahu siga atani hadis imalahay dambi des wedi idaylahay lastafartu lah dambi des wedi lahay walakin o ida id kad facala dalika sa asubi aslahay tadcu kataga me lo dalisho kaasrahno hadi sa asubi isheri siga mukucaaridi nabiga saas iska dhaafas tahay hataa yaxkum allahu tacaala fi ina ilahay figis iskasa xukmi marka ninkani su-aasha olawedi saanas uu jawaabay xadiidkaanas u keensaray qaala waxaas dhahay fasamictu hadihi mas'ala maqli qaala waxaas dhahay fasamictu waxaa maqlay abu cabdullah alqurashi waaya hadihi mas'ala waaqadtu waxaan kulaazimiy calaa nafsi ani laa atanaawalu shayan ilaa biidhaari qudratin hadii qudrada ilaahay lasoo muujiya maahine Ah, ninka oo su-aasha weydiya ooyaya fasamictu hadi masala makliasda waafadtu calaa nafsi ani laa atanaawal shayan inaan shay cunin ilaa biidhaari qudrati ilahi qudradiis ilaa ilahay isku soo daahiri oo karaam laga tuso camal wamakastu halaatat ayaamin aan nagaaday wakuntu idaka markaas waxaan ahay acmalu sanaacatii sanaacadeeda waxaan kusugaayay fi lxanuun dukaanka asaas aan aan kusameeyas dhahay shay inaas cunin oo sqaadan asaaisa insaanka dhexdeeda fabayna ana jaalisun cala lkursiyi taa anoo kursigey kufadhiiso id daara li shaksun shaksiyaa isoo daahire bidi shaks shay un fi oo kuusa oo weel asku wado shay oo weel asku wadaas gacanta ku wadaa faqaala waxaa isbir ila alcishaa ilaa cishada sug taakulu min hada weelkaana wax ku cuni doontaa tidhayaa tawar ilaa cish laga gaaraayo tawar hadhahay adkeeso uma gaaba aleyh ninki waa iga cili fabaynamaa ana fi wadi ano wadigey ah bayn alcishaayn mafraq cisha dhexdoodi idaa inshaqa aljidaaru jidaarkiyaa kala dhambalmay kala dilaac wadaharat lii hawraa gabal oo xilla waaweyn oo xurulcinaa isoo daarat biyadiha ah dalika alinaa oo kuwado weelkaas gacanta ay kuwado aladi kaana biyadi dalika shaks weelkaas oo oo shaksigii aan arkay gacanta kuwaday fi shay yashbihu lcasal waxaana ku shiirayaa dhaaweelka shay oo malab shini shabahaayo fataqadamat ilaya waa isoo hormartay xurulciinta waalcakadnii minhu halaatan saddex malcakaa ileefsisi fasaciktu wakushiicale waa miyir dawoolmay uma afaktu waa soo miirsaday wakad dahabad idoo iga tagtiyaan soo miirsaday walam yadib lii bacda dalika markaasi kabacdi mi mi wanaagsanaanin طacaamu walaa sharaab hungur iyo wax lacuna iyo wax lacabo mi nafsadeyda mi wanaagsanen muku wanaagsaneen waashrabu qalbi tilka suura qalbigey waaa waashraba qalbi tilka suuradaasaa dheh gashay qalbigeeya uma stansaxtu uma staxsantu bacdahaa shaksa shaksi ma wanaagsanin ba naagtaas ka walaa kuntu atamakkanu min simaaci kalaami lkalki mana isurtoweynin dadka khalqiga hadalkooda inaan maqlo waaqamtu calaa dalika saasaan ahaay muddatan saasaan ahaay sheekada idan mahay ku dhamaatay alxikaayat alkhamisata cashara can malik bin dinar aa laga wariyey radia allahu tacaala canhu wana waraya malik bin dinar tarjumadiis eh, iskutuwadan waa ku badan yahay waa la helaa ani wax waa ka qori hadda isaga waxaa dhahaa kunyadiis abu yahya makasi malik bin dinar aa magaciisi waaye si sheeka intaas ku sheegay radia allahu tacaala canhu wuxuu kamid ahaa min saadaati lculamaai alabraar culamada susuban madaxdoodu kamid ahay wa axadu siqaati taabiciina taabiciinta culamadoodii lagu kalsoon yahay mid kamid oo ahaay kana aayatan fi zuhdi zuhdiga iyo in duunka laga zaahido iyo xalaal marto waracnimada iyo aakhirada loo jeesto calaama calaamasku lahaay ala calaamasku ahaay nin calaamo calaamasku ahay zuhdiga kasi calaamasku ahaay maata waxau dhintay sanata miya wa saba wa e cishriin hijriya mia o sabca وcishriin hijriya boqol iyo labaatan iyo todobada hijriya as as dhintay tis waa fog yahay eh? eh, shaafi shaafi mkoreno a ah. wa kana idaamuhu fi jamiici fi jamiici sana sanada dhan aan dhahay idaamkiisi waxaas ahaay anysh e, goosaartiisa lama fals lama bees asoafka isahay e usbo goosaarasu ayaa sanadcn kaas kumooda wa kana laa yakulu lahma hilba mahuneynin ilaa fi udxiyati sabcada marki oo dadka khalcaan las cunaya kaasna maasiyelahay lima warada fi lakli minhaa suna inasyahay soo in wax laga cuno mutahay hilba e, adxiyada oo udxiyada laguuraayo arafada bisha carafo kaas isku camal falahayana sucunaya ma cuni jirin an wa kana yaqulu liahlihi hadii naakaas aroos waasu dhahay dhahay man waafaqanii cala taqaluli addunya laleeshada qofkii yu iu ogol yahay oo iu waafaqsan faw maci qafkaasaa macigeyga eh wailaa falfiraaq hadii kale waa kala tegeyna ad tahay anitaan wahasta waaki diinki wakana yatagawatu min camal اlkoos manaa cawda lataxaayo marat ataxaayo histahelo askuud kadgaay aldhahay wafi bacdi اlawqaatna marmarna aldhahay kutub qur'aankas qoraay wakana beytuhu khaliyan asdhahay wax ma yaalin aldhahay gurigiis waxa le yaali aldhahay musxaf iyo ibriiq iyo catiir darmada iskusay ahaayo markaas waxaa kamid ahaay halaka asxaab labkar dadka culeyska usaaxibka e waa haligsameen asryaal nafacana allahu bihi qaala waxaas dhahay sheeka kuntu malik bidina anahu ah. kana yawman wuxuu ahaay waxaa laga xikaayi sheegay yawm maalinto maashiyan koo socdaas ahaay soo socdo anahu kana maashiyan fi asikat lbasr jidadka oo luqluqa oo basra ku taal as ku socday alaha faidan bijaariyatin min jawaari lmuluk waxaa ula asla kulmi jaariya oo mulugta jaariyayaalkoodi kamid raakibatan oo oo fad faraskeeda kuusha wamacaha alkhadam adeegtayaalkeedi raaciso falama ra'aaha markis arki malik naada waa unaadi waxaas dhahay ayatuha aljaariya ayabicuka abicuki maulana maulaki maula hada sayidkaani mkugadaan as dhahay faqaalad waxay tiri kayfa qulta ya sheekh maxaad dhahday qultu waaan dhahaya waxaan ku dhahayaas dhahay ayabucuki maulaki sayidkaadi makubeeciyaa makugadaa qaalad waxay tiri walaw baacani hadiski gadaaya hataa kaana mitluka yashtarini adigoo kalma iibta lahay tacaalada atis la dufnaayo waxyaalahaas waay ay ka arsanin oo waxay umuleysa oo dadka addunyada ulweyn labis waxaas lay fiiraa qaala waxaas dhahay nacam ha mitilkeeya ku iibsa karaa wakayra mink qaala nacam ha wakayra minka ko adig ka hataa waa iibsi mitilkeeya waa iibsi karaa ko adig ka kheyron fadaxikat waa qosashay waa amarad bihi waxay amartay ah, adeegti hala raacoyanooida an yuxmala ilaa daariha gurigeeda in law loo wado mali faxumila waa la waday waa la qaadi waa la xumbaari oy fuulana oy fuushanaayeen ay saareen fadakalad waxay ugashi ilaa mawlaaha sayidkiibi faakbaratu waa u sheeg faraaxika waa qoosday wa an yudkala ilayhi bihi waxaas amra in loo soo geliyo faudkila waa la geliyay imam sayidi imam malik sayidi malik faulkiyad lahu haybatu fi qalbii sayid hayb baan gashi qalbigiisa sayidkeedi oo boqorka ahay hayb baan gashi cabsi isto waa oogaa waan ka heybbays faqaala waxaas dhahay maa xaajatuki danta aad leedihiid maxaa waaye qaala waxaas dhahay bicnii jaariyatiki jaariyataka jaariyadaa iga beec igad qaal aw tudiqu adaa thamaniha tamankeedi gudi kartaa matuada qiimaheedi ma bixi kartaa qaala qiimatuhaa cindii qiimadeedi as dhahay maaliga cindii agteya nawaatani musu musuwasatani ay oo yani lama laf simir oo oo sixri gali waayo folol eh dawaatani musawastani waay fi madhab agteeda faday kuwa qoslen waqaalo ay laeg kayfa kana tamanoha cindaka hada halaa sheegtis unafsi tamankeebi qaala waxaas dhahay qaala waxaas dhahay likasrati cuyuubiha cuyuubteeda badan wama cuyuubuha as dhahay boqorka qaala وasla in lam tatacadar hadday iscadareenin gafirad waa shiireysaa wain lam tastag haday rumaysanin bahayrad afkeedi waa uraa wain lam tambashid hadii shamaysanin wadadayn ay saliid marsanin qamalad washacasad waa tinteen oo isku dadarsamaa jiraaka galaa wain cumirad can qalilin waxyar hadii cumri la siiyo haramad waa duqoowey ceebta fir ceeb waxaana ceeb mano daatu xaydin waa iga ma bool waa kaaliya akdaar ay leedahay yala oo lacashcashaayo oo laqurunsaayo waxusnin wagamin ay usaahatahatias murug iyo ami agdaar waxyaala oo kadar e wasaka walacalaha laa tawaduka ilaa linafsika walaha waxaa la arkaas da inay isku jeclaysan ilaa i da nafsa ahaanteed le maslaxadeed la isku jeclaayeysaa walaa tuxibuka ilaa litanacumiha raaxaysashada nimesashada ay raaxaysasa agga agta ay kuraaxaysaysa le ku jeclaayey laa tafi bicadiki balankaaga makuu oofiheyso walaa tusadaq fi hubdiki jaceylka run makuu sheegayso walaa tuklifu calayha axadan bacdaka ilaa ra-atu mitlaka qof kale haddii adig ka dhimatid oo qof kale oo bacdigaadi bedelane oo arooso eh, waxay arkeysaa isaga oo kale le inaas yahay eh, wa ana ajidu aniga waxaan helaa biduni ma sa'alta eh, fi jaariyatika ma sa'alt fi jaariyatika min athaman waa ku helaa helaas jaariyatan waxaa hadda ani oo jaariyadaadan kutu wain on ku su aasha inaan ku gato wax ka hooseeyo oo samane wa ku waxaan ku helaa asdhahay jaariyan ku helaa asdhahay kulikad laga uumi asdhahay min sulaalati lkaafuur laga uumi asdhahay maalika hadalkiisaa socdaa kaafuurka sulaaladiis laga uumi oo kasoo faracsantiba asalkeeda kaafuur iyo miski iyo jacfaraan iyo jawhar iyo nuur low musija hadii luu dheeho gaariyadooso luu musida bariiqu biriiqiha hadii cantuufteeda luu dheeho ujaajun wax oo qaraar eh lataaba oo fiicna ahaayo oo macaana ahaayo walow duciya bikalaamiha meytun hadii dikahadalkeedii oo nin meyd ku waco la ajaaba usoo ajiibi lahaa walow badaa jaariyadaaso walow badaa micsamuhaa mejijinta laga qaadahaya lahaa jinta mean waayo hadii oo la feedo hadii u daahiro lishamsi oraxda laadlama dunahu oo waa mugdiyaa laheyd wakasifad wa waa madoo waa laheyd walow badaa fi ulumaati haduu ku daahiro min samkeedi gacanteedi meshi aan tilmaamna hadda hadis oska daahiro meelaha mugdiga la anaaradi waa nuuri lehed waashakat waa ifi lehed walow waajahad ilaafaqa hadii jihooyinka ay ku ay ku ay ula jeesa laheyd bixuliyahaa waxyaalihi isku biladeyso waxulilahaa dharyaalkeeda isku qorxeyso latacaharat bihaa jihooyinka dhan aa ku isgoomi lahay watazakrafta oo kusinoobi lahay nashacat fi riyaadi lmiski waxay kubarbaartay beerta miskiga iyo zacfaraanka wakudbaanin yaquudka beerteeda iyo meelaha oo yaquudka iyo burjaanka oo luxluux eh oo oo yani yaa oo beertaasi ay ku barbaartay waqasura waqusirat fi qiyaami naciim akhal akhalyaalka oo janada oo naciim oo naciimka ay kuxabaasan tahay asdahay waqudiya bimay tasniim a tasniima laqudiya asdahay laa tuklifu caadaha asdahay balankeedi yani ma oofiheyso as naagtaasi oo sicirkaas isku sheegka yar isku hilaaya jana waay noo askife ya balankeedi magugeeleyso walaa tubadil wudaa jaceelkeedi ma bedeleyso taayuma marka axaqu bidafci taman in taman oo lagu bixiyo ke kuxaq badan tan hadda adiga oo oo yani oo adiga midkisi iyo tanay hadda oo anin oo heli karo oo taman waxaas ad sheegto hoose oo iga diidi oo ka hoose aan ku heli karo ya kee ku xaq badan inaan ku bixiyo taman qaala aladi wasaf od adiga sifees qaala fa inaha almawjudatu thaman waaye tom oo tamankeedii mawjuud e waaye taan an sifeeye tamankeedi wa wa oo jiro waaye alqaribat lqalbi jarsa shareelina waa dhowyaa fi kuli zaman waa la jarsa karaahas dhahay e fama tamanuha tamankeedi mahaa waaye raximaka allah qaala waas dhahay alyasir mabdul sayaal oo la bixi kara waa linen lkhatir ma wax weyn oo shani weyn usaab oo adig kuyari duuleysa aad kugaareysa as dhahay an wax le waas dhahay anta tafaraga inaa ufaariq noqotid fi laylika cawdaadi saacata halkoo saac fatusali rakcatayni lama rakca dukahe tukhalisuma lirabig rabbigaadaad ukhalistay si ikhlaasaad ula dukahey iyo waxawaas dhahay waan tadaca tacaamaka inaad gurigaada ad dhigatid hortaa markii cunaysid fatadkulu jaayicaka ki adig ku ka oo kubaana ehelkaada ama masaakiinta kale ad xasuusatid kaas waay fatu'hiru lilahi caza wajal calaa shahwatka adig shahwadaadi oo ninkaasi baan uu dooratid oo siisid oo shahwadaadi elisid eh? on on guri dhuntaada ku marin al rabaa marki guri fiican ukeen waha yani xusuus baan oo jiiraanka ehelka waxyaalahaas al rabaa saasati waas ayo waan tarfacani tariik waayas dhahayn ya samankeeda waa waas dhahay tariikha inaad kakicisid xajaran o kadaran o dhagax dadka oo kufaayaan ama se wasaqo dadka oon jaaz yahay waaala iyo wa an takta ayaamaka ayaantaadi oo adduunya intid nooshiid inaad kugoosid bilbugati wax kifaaya ah oo waqila wax yab wax oo meel kugaarsihayo inti adduunya safar laylu yahay mugtahay waa safarkaadi meel usocod kugaarsihayo ilaa aakhiradaade inaad oo kugoosidal rawaa iskugaabsata kalaas oo ziyaada ad dhaartid watarfac hamaka can daari lguruur hamigaadi murugtaadi inaad ka kor qaadid can daari lguruur kadada daarteeda iyo walafla aflada daarteeda adduunyadoo wadaa inaad murugtaada ad ka kor yeeshi ood iskuma murjinin fataciisha fi dunyaa ood ku noolaatid bicizi lkhanaacati khanaacada cizigeeda ad ku noolaatid wata'tii ad timaadid ilaa mawqif lkaraama karaamada e, meesheeda aaminan aamina e, ad timaadid aakhara waay gadan beri aakharada adoo aamin e ad timaado wax luu raacihayn watanzila fi ljana ad degeysid ad degeysaa daar اjaim naimta daarteedi fi jiwaar malik اkarim mklada adoo kuwaara ilahay diris ah ilahay boqolka a karimka diris ah qala rajul waxaas dhahay ya jariyatu jariya ma samicta ma qala sheekana hada maqashiyaas dhahay sheekay waay tiri nacam ay tiri at afa sidqn am kadibun rumiya wai shay masabeyan waaye qaalat bal sadqa wabara wanasaxa waa run sheegay waa ixsaan falay waa naseexeeyey qaala marka ninkii waxaas iri fa anta idan xurat liwajhi illah ilaahay wejigiisiiyad xor u tahay wadaycatu kada wakadane sadaqatun calayki dayac waxaa dhaha saraha iyo dhul dhul dhulyaalka oo beeraha wixii rawa asnahay oo memehaas mehaas ku yaal korkaas sadaqaas ku yahay waantum ayuha alkhadam kuwa kan u adeegayo oo ida u adeegayo axraaruna tihiin wadaycatu kada wakadana idinkane saraas e saraas iyo dhulaas oo beeleed aan leeyahay meemeasa lakum idinkaan kale wahadihi daaru bima fiiha daartaani aan ku jiro iyo wixii fiigeedi ahaadi sadaqatun waaye maca jamiici maali fi sabiili illahi iyo maalkeyga dhan be aas dhahay ilaahay dartiisaan kusadaqeeyey fi sabiili illahi aan usadaqeeyey uma mayada yadahu waxaas utaagiyaa dhahay ninkii oo gacantiisa ilaa satrin khashanin wax isku astiray oo ka kan dhar oo ka kan kaana calaa bacdi abwaabi oo surnaay irdihiis qaar kamid eh faاجtadaba waa soo jiibi wakhalaca jamiica ma kana calayhi wixiis wati oo dhan labiskii boqornimada dhan waa iska siibiyaa dhahay wastatara bihi kaas oo ka kanka eh oo hadii latabsado hataa nafsada oo arwaaxin as labis yani ja ninkaa hadalkiisaas taasiiray nin inaaya ilahay cinaayadiisaa ku dhacay kasi fawadacahuma malikun lamadoodiba waa wadeeci malik bin dinar wadaca lahuma waa udeci waakada ariiqa gayru jidka laas qaaday kaasaan ka sheegay faqalat iljaariyat waxay tiri laa caisha li bacdaki ya mawlaaya aniga bacdigaada noolol ma isugnaani raramad idan waagamti bikiswatiha marashadeed walabisa tooban kashinan dharka kan adagay labisati wakarajad maa usaa ula baxday fawadacahuma waa udeeciyay malik bin dinar wadaca lahuma waa uduceeyey waakada dariiqan gayrahu dariiq kalaas qaaday fatacabaduu jamiican dhamaantoodi waa cibaadeysa xataa jaa lmowt ilaa mowtka sugu yimaado fanaqa calaa xaali cabaadi cibaadada xaaladeedi asku asuyay cibaadada xaaladeedi moodkii iko sguriy way no ilahi agis uri mana moodkaas guriy fanaqala lmowt humaa sguriyay calaa aal xaala cibaada iyagoo ku sugan raxmat ullahi calayhima alxikaayat asaadisata cashara can jacfar bin sulayman raimahum raximah llahu tacaala ninkaan tarjum arkin waala arki doonaan insha allah qaala waaa wii kutubka oo sheegan kugaabsiina marartu kitaabka sheegaaba keligiisaba yani maasha allah riwaayad oo aad uqiima le kaalma kala mubaana lakin meel meel waa adagaal munaasib waa malawuraa inaan sekeensano qaala marartu ana wamalik din dinar waxaan marnayaas dhahay s waa maligas asla wakti yahay ani malik dinar fi aan marnay radi allahu taala canhu fabaynama naxnu najuuru fiiha basr anagoo ku wareegeyno mararnaa bikasrin yucmaru basri masar oo weyn la dhisaayaan marnay waidan shaabun jaalisun nin dhalanyaraa fadhiyaa maa ra'aytu axsana minhu wajan oon arkin waxka wiji korxoon waidan huwa yaamuru wuxuu amrooyaa cunugii bibinaai lqasri dhisteedii sabta dhisteedias amroya wayaqulu ifcalu wasnacu saan yeela saan yeela asooya saan suudiya faqala lii malik waxaas idhahay waxaa ka hadlooya sheekh jacfar bin sulayman ama taraa ilaa hada shaab ninkaan dhalinyarada mujeedido xusn wajhi wajihiis wanaagiis mujeedido xirsihi calaa hada albinaa dadaalka isku dadaalayo dhistaan mujeedido ma ahwajani ilaa an as'ala rabi an yuhlisu maxaa igu dhiwaata igu baaha badiy as inaan ilaahay aan utugo inas ilaahay ninkaan naata aska fokiyo oo waxaani aska aska dheere qalbigiis iska bixiyo iska khalis ya xifsigan inas ilaahay ka khaliso adduunka saasnan os udaacaayo os qalbiga usiyaayo oo qalbigiisnan isku isku xiraayo maxaa igu dhiwaata badiy as dhaha igu baaha badiy inaan ilaahay utugo falcalahu yajcaluhu min shabaab aljana maxaa ilahay adii utu ankarajiha inaas ilahay shabaab ahljana as kamid yeel oo hawadaan fan xirsigaan dalaalkan adun qalbiga racsiyanan inaas ilahay kasoo iilo ya jacfar udkul bina ilayh magili as tahay qaala jacfar fadakalnaa ilayh waugalin fasalamna aleyh farada salaam waa soo nafay walam yacrif malika makaseeni falama markii carafo askasi qaama ilayh wausoo joogsada faqaala waxaa sidaa alaka xaaja dan ma leedahay oo lacagta waayo nin addunyada oo aad amca yara dawlada ku dheera hooy waayo kamna weyta antuf waxaa sidahay dan ma leedahay malik waxaa sidahay kamna weyta an tunfaqa calaa hada alkasri haadahay meekaad niyeysatay inaa kasrigaani aad ku nafaqaysad qaala miata alfi dirham boqol kun dirham qaala waxaa sidahay alaa tuctini hada almaal masido maalkan faadachu fi xaqihi maysan mays xasa ulahay an marsihaa an dhigahe waadmanu laka calalah ani waxaan ku damaana qaadaa ilaahay korkiisa caza gaalib ah wajala kasran kasran aan ku aan ku damaana qaadaa fi ljana inaa ilaahay askaasiyo khayra min hada lkasrka khayron biwuldaanihi wiilishi adeegaay wadato khadami adeegtayaal aswato kubab ay wadato qiimatu min yaquut ay wadato fayma oo yaaquud ee xamraa oo gaduudan basaca biljawaair oo lagu dharoobay oo lagu dharoobay jawaahir lagu dhadhajiyey turaabuhu zacfaraan as yahay milaaduhuna as yahay kan lagu dharoobay darbigeeda miski as yahay afyaxu oo kawaasicsan min qaslika hada qasligaada oo kan e laa yakrubu oo kharab meynin abadan walam tamasuu yadi gacanna soo taaban walabni hibaanin axad oo wax dhisa dhisin bal qaala lahu ljaliil ilaahay jaliilka ahaa la dhahay subxaanahu kun ahaa waa la dhahay fakana waa ahaade aye aan lahayn saas marabtaa qaal waxaas dhahay faajilni laila cawada iajil as dhahay ila cawada wabakir calaya gadan beri isa jirmaadaas dhahay suwaxdihi ma yarki isagoo khushuuca kale qalbigiis laakin maas weliba inaad si fiican ugu fiirsada sawaa faqaala nacam hay haas hmm. marxabaas dhahay malik qaala jacfar as dhahay fama tata malik waxaa isberi hawlihii dhan malik wa uu yufakiru fi dalika shacb ninkaas dhalinyarka usoo ka fikiraayo falamaa kaana waktu sahar markii oo hiraawodka la gaari dacaa ilaah suto fa aktar min ducaaya asberi falamaa markii asbaxnaa aan waagan bariisani gadawnaa waa jarmani faidan bishaabi jaalis calaa baabi qasri sabti isaay ili dirasba fadhiya falamaa caayana malik markas isha ku arki asha ileyh waa usoo farxi waa usoo faformay uma qaala waxaa ka dhahay ma taqulu fima qultu bilams maxaa ka dheheysaa naaligaa dhahay wixii shalay aan ku dhahay qaala tafcalu mayele qaala nacam waa yeelaas dhahay faaxdara albadra wadacaa bidawaatin dawaadaas waaye iyo waqardaasin buugiyaas waay oo lu dhigi lahay tuma kataba waxaas qoray malik بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان حاشا الله قري ثاني كان يعني اجيسيس دواتي ميا على قصيام يعني كانوا كشفي انه عذروا انا دون الجعيل كيفات اصراعي انا قلبي يستبيح على الضواء عاصف قري مالك بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان كان وحوايا لهي mal bdinar waas udamaana qaadi heblo heblo sarjana loo damaana qaadin ogtahay inta damiinku laka cala llahi tacaala kasran waxaan ku aan ku damaana qaadi ilaahay korkiisi kasri bedela kasrika kasrigaadi bedelkiisi bisifatihi kamaa wasafta oo sifadiisi anigi sifeey waziyaadatu cala llah ziyaadana ilahan ka washtaraytu laka bihada lmaali waxaan ku iib aad tahay maalkaana aad isiisi kasran fi ljanati afjaxu min kasrika hada oo yani oo kawaasisaran fi ilin daliilin hoos oo har leh oo yani hoos hoos oo hooskiis aada weyn leh biqurbi lcaziizi ljaliil ilaahay caziizka ahay u dhow uma dawal kitaab imaam eh, malik wa malik waa waa duuduuy wadafacu ila shaabi shaabkiya si wahamalna maal maalkiya soo qaadani fama amsa malik ma galbaanaysanin hataa ma bakiya ma bakiya miqdaaru kutin laylatin aw luqud ilaa kasoheren waa sadaki ku aw ilaa galabti yani malagaarin hataa ma bakiya miqdaaru kuti layla wa hal aw luquta hataa masoherin ad halaas nafakiyahay وama ataa cala shaabina maku imaanin arbacuuna yawma afartan beri maku imaanin xataa wujida malika kitaabanas heli afartan beriba mala gaarin al dhaay waxaa heli al qoraal oo mawduucan fi lmicraab mixraabkiisi yaal cindama nfatala min salaati lgadaad minki salaat subx asalaana sari faakada waaqaal wanashro waa furi fa fi idaari dushiis waxaa ku dhigan maktuuban waxaa ku dhigan bilaa midaadin duwaad la-aan hadihi baraaءat min allahi اlcaziz اlxakim iwaada kudhigna xaraf nura may kudhigna daye hadihi baraaءat min allahi اlcaziz اlxakim limalik bin dinar kan waxa waaye malik bin dinar damaanadiis qaadi aa laga beriye ilah ir ilahay ka cabsana xaaladiis waa la beri yeelay dhamaanki asxaabi aa la beri yeelay wafay وفyna الshاab الqصr اladي dmnta lah وزiyaadaة سبcيna ضcفa qasrigiid u balan qaaday isaga waa u oofinay waxaa todobaatan jeer laablaab ah ayaan ku zaaidini a dhahay qala fabakya malik waxaas baaqi ahaa alahu taala mutacajibا usoo yaaway وaakad kitaaba soo qaadi faqulna waa josni fadahabna ilaa manzil shawan tagnay faida babu musawadun waa la madoobeeya walbukaa fi daar waa la oohoyaa guriga faqulnaa ma facala shaab qaalu waxay dhaheen maata bilamsi shaliyaas dhintay faaxdarna algasila waxdakaa u keenay faqulnaa law ma facalta anta anti asaltihi ma facalta anta asaltahu maxaad yeeshi aan dhahni gaasilki qaala nacam qaala malik waxaadisnaa kayfa sanacta qala ma facalta faqulnaa lah afa axdarna algasila ama faqulnaa lah aan igni ma facalta anta kasalto ma facalta anta kasalto maxaa samaysa faxdarna algasila faqulnaa lah ma facalta anta kasalto qala nacam anaa dhakaa qal mali waa sl txaditna kayfa sanactisay sameysa qal qala li qabla lmot waxaa si dhaayaas dhahay idaa anaa mitu hadii dhinto wakasaltanii dhakdis wakafantanii kafidis ijcal hada lkitaab aladi kafanii badani korkeeya iyo kafinteeya udhexeysias dhaha qoraalkii oo malik min dinaar no saasas macnaha waxaa waay imaam mali mali adhahoy adi maxaa sub adaa dhakdiye manaa wixii suugiy atla adkirtano maxaad suugishay adaa dhakriye anaa dhakriyaas dhaya marka kef sanaad noo sheegaan dhahayaas dhahay qaal waxaas dhahay qaal lii qabla lmawt kisnimaninaas idhaa idaa anaa mitu waqataltani wakafantani hadii dhaho dhakrid kafidid qoraalkani kafinta iyo korka udhexeysa dhexgeli fajacaltu kitaab waxaan yeeli sda gaasilka kashifiya bayna kafani wabadani aan yeeli wadafantu maca kujubi faakraja malik kitaaba sabi faqaala gaasil waxaan sda hada lkitaab bicini waladi habadahu kani waa sda kitaab kanas ah waladi habadahu laqad ja laqad jacaltuhu bayna kafani wabadani biyadi gacantee anaan kugeliya sda markaas fakasura lbukaa oynti yabatay faqama shaabuna qala waa ya malik kud mini miati alfa dirham wadmin li mila hada igamana kaabaan waxaa soo geli kasto yani isagana yani ninkaas fadil fadingaas heli camal inaas helo taman soo maseri qala hey hata kana ma kan wafata ma fat kan wi wixii ahaada waa ahaada wii tagi waa tagi waxaan waa dheeriya inaad heshidaal wallahu yafcalu ma yasha yakum ma yurid ninkana ku nasiibsadi faqala fakana malik asa kulama dakara shaab shaabka markastoo xasuusta baka waa ohay o daca lahu raxmat ullahi caleyh wallahu aclam